الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يصل وتعسر وعين يا كريم وكذلك سلا سوكل لما مكي صحيح بالصوفية إلى بعض الخلفاء وهو نقلو نميمي khulafada bacdigoodii amara wuxuu amray aliifkaas bidarbi ridaabihim inaa laqomankoodii la gooyo suufiyada qaarkooda ah, ah, waraa lalaheego ah, oo wax ka jira kulafada qaarkooda warkooda la gaadsiiyey war beenaa laga gaadsiiyey marka qadiyadkaas oo warkaas la gaadsiiyey waxaas amri inaa loqomankooda la gooyo faama aljuneedu fatasadara bilfiqhi imaam juneyd radia allahu tacaala canhu wuxuu isku asturay fiqiga wa kaana yufti wuxuu ku jawaabaayey calaa madhabi abi thof وأما الشحام والرقام والنوري سدحداني فقبض عليهم وعلى قبضي وعلى خبصري وبسط النضغ مغاكي آل فيديي لدرب رقامي أو لقمت هذا لهاي آل فيديي فتقدم الشيخ العارف بالله أبو الحسين النوري الجوفس هرمري رضي الله تعالى عنه سدحدوني سقفت على البين كلا هرمري faqaalo siyaabkii seefka watay oo oo iyaga loqodka goy lahay waxaasu yiri atadri ma og tahay limaada tubaadir maxaa usoo degdegoosaa faqaala nuuri waxaas dhahay nacam waa ogahay qaala wamaa yucjiluka maxaa kusoo dadajihay waaba og qaala waxaas dhahay utiru asxaabii asxaabteeda aan aan aan u dooraa bixayaati saacatin inaay hal saac oo yani intii hortoodan dhintoo iyaga hal saac ay noolaadaan kaasaan aan doorahaa asxaabteedii inay bacdigii inti waxaan dhimasha dhimashada aniga hormaraan rabaa oo hortoodaan dhinto oo intii aniga oo oo dhimashada oo yani yani luquntii la goynaayo intaas iyaga inay inay noolaadaan aan rabaa fasaxayara sayaafu waa wareeray kiseefta siday وأنهى الأمر إلى الخليفة خليفة ديس أمر كي قال فيه فتعجب الخليفة وآياوي ومن عنده من ذلك أرد أسواك يا خليفة إيو نكي أكتتكي أكتس جوغين بوآياوين نوري هذا كاس أصبحت لي وكان القاضي عنده قاضي أكتس جوغي فاستأذن الخليفة خليفة ديس إذي ويدي رب إليه من أصبحه فكاس أو سوفي لها يبحث معهم inuu yani arrintoodii asbaxsiyo oo yaqtabiro xaal xaaladoodina as asfiiriyo asjaribo as yani asu idin weydiistay faadina lahu lkhalifatu fi dalika waa idmi khalifada arrintaas kasti faataahum waa uhimid qaadigii waqaala waasdaa yakruju ilaya waaxidu minkum hataa abcasu maahu macnaha halaa isoo baxasdaayo idinka nigamide waa ula munaxsho haasdaayo fakaraja ilayhi abulxasan الnuri a usoo baxay abulxusein الnuri a usoo baxay qaadigii faalqaa caleyhi alqaadiya qaadi masaa'ila fiqhiya as weydii mas'alyaal oo fiqi faltafata waxaas milaasaday abulxusein الnuri ayamina midigtiis maki su-aasha la weydii uma iltafata ayasaari bidacdiisas milaasaday uma adraka saacata madaxaas hoosgi halkoo saa madaxaas hoos geeyey uma ajaabo can lkuli su-aaladiis ninkaanay weydiinaan u jawaabay uma jacala waxuu gudagal yaqulu as dhahaayo wabad yani wabacdu as dhahay faina lilahi cibaadan as leeyahay abu xusein nuuri a dhahaa adooman idaa qaamuu hadii joe kumaan qaamuu bilah ilaahay ku joogsaayaan waidaa natukuu hadii dhawaaqaan natukuu bilah ilaahay ku dhawaaqaayaan wasarada kalaaman kasiiran dawaraa siiyey hadal badan oo afkal qaadiya oo siiyey uma sacalahu lqaadi an ilitifaatihi qaadiga waxaas weydiiyey markii su-aashka weydiiyey mar midigaa da mar bidixdaa man hoos madaa geesiye maxaa waayo olajeedideedii qaala waxaas dhahay sa'altanii cala lmasaa'ili masaa'il yaashaad iweydisa walaa aclamu lahaa jawaab anoo jawaab oo oo ogeyn jawaabteedi fasaaltu fasa'altu canhaa saaxib lyamiin nin malg oo minigta iga joogan wediya mki minigta melta kaas waay faqaala waxaas dhahay laa cilma lii ma ogi uma saaltu adaa shacba shimaal malaga oo bidacda ina joogan wediy faqaala laa cilma lii ani aqoon umaleeyes dhahay fasa'altu qalbii qalbigeeyaan weydiyey faakbaranii qalbii qalbigeeyaa ii sheegay can rabbi rabbiga xaggiisas iu sheegay faajabtuka bidalika taasaan kuu jawaabay faarsala alqaadi ila alkhaliifati yaqulu lahu marka adeegaas udiray khaliifadii qaadiga waaye khaliifada adeegas udiray inki khaliifka ahay waxaa soo udhahaay in kaana haaulaahi zanadiqa waan hadii dad zanadiqa oo wada diinoy ay yihiin wada diinoodyaal ay yihiin ya falaysa calaa wajhi lardi muslim dhulka korkeeda muslima ma joog waaba di gaala yihiin saas waa arinta wax oo faahfaahin kale ma ubaahna warka waa iska cadyahay kadalika jaca jamacatu min fuqahaa lyaman ay yidhiin sidaas kale jamaca oo fuqaha lyaman ila sheikh lkabiir baxri lxaqaa'iq ahaay xaqaa'iqda baxrikeedi ahaaday uhimine sheefi weynaay baxru lxaqaa'iq ahaay xaqaa'iqda badeedi وموضع الدقائق ستعيش دقائق أوقات وحيل خيرة موظف كي عديها العارف بالله بالغيث أيوه منين بالجميل قدس الله روحه ونور ذريحه ونفعنا والمسلمين الله كأنفع ببركته waxay uhimideen abulgeeska yamtaxinuunahu imtixaamayaan fi shay shay imtixaamayaan falamaa danow minhu markii kasoo dhawaadeen qaala waxaas dhahay marxaban bicabidi cabdi addoonkey addoomankiisi oo soo dhawaadaas dhahay sufida awartooda yani dele mu dhahay olojeedaska wataa faistaclamuu dalika arrintaas weynay isteema weyna uu nafas wax weynay uu dhigeen fala markaasa falaquu waxay la kulmeen sheikh الطariqeyn وimaam lamada ariq sheekoodii imaam الfariqeyn alfaqih alcalim alcaarif bilah abadzabi ismail bin muhamed alxadrami ismail alxadrami ay w yani ay la kulmeen radi allahu tacaala canhu warafacana bihi waakbaruuhu waxay sheegeen bima qaalahu sheekh abulgayt lahum waxis ku dhacay abulgayt iga fadahika waa qosba ismaaciil lxadrami waqaala waxaas dhahay sadaka run runtiis waxaas dhahay antum abid lhawaa hawada addoomanki addoomankiisi aad tihiin aas dhahay addoomanka tihiin hawadana as abulkey uh, uh, abulkeydka addoonkiisi le waaye hawada addoonkiisi waaye usaa addoonsaday ha nin hawada oo yani kacadkaadi waaye sidii addoon camal adoo addoonaska ayaa shiba hawada idinkana hawa hawadiyad raacaysiin addooman camal utihiinas ay saasaas a ah. marka warkaan hadii oo waxyaa tacliiq yar aan ka bixiyo horta eh, shabahaadka oo suufiyada ay leeyihiin masaaligyaal badan as leeyahay oo kaaskooda ibnu xajar alhaytami fataawi lfikiya usku sheegno kana kamid e eh, hadalkaan oo soo qaada oo abulkis taayna antum cabidu cabdi astahay yani waxawaay waxaad eh, maslak oo masaaligaasi maslak loo qaadayo waa sharaxaadka oo jid loo qaado waayo oo jidadkaasi oo sharaxaadka hal kamid e eh waayo waxaa soo galaa alahi shataxaadka oo oo ka daahiraah lafdiga colajeedadiis lafdigaas ka daahiraha daahirkiisi ku ishkaal baa alahaado hadda daahirkiis ishkaal waaye ishkaal ishkaalkaasi oo yani ay ku dhumeen ba si kala uqaateen masino hal kamid e waaye wawa shataxaadka waxaa kamid a masaaligiis wax oo colajeedadiisi oo ka lafdiga daahirkana ishkaala uu jiraa manaha masaaliga mid kamid e waay alahay marka masaaligayaalka imaam imaamka maadaama hadal oo shatahaad oo kutacalooqso oo ninkaan isku hadlay masaaligyaalka oo imaam eh, ibn xajar oo iska sheegay fataawil eh, xadiisiyada ama fataawil xadiisiyadiis waaya fiqii mayna daed marka mid kamid e eh, waaye waxaa kamid ahaa dhahay masaaligaas ilaahay xaqa ahay xadradiis laga xikaayoodo oo wax oo unamalu dhawaaqo oo waxii arkeen oo anwaarta xadradaas ay ka arkeen ay ku dhawaaqayaan marka kanoo kale al dhahay eh, oo la baneysto min maqaamaati almaxaba walcubudiya walqurbi ah oo la baneysto cuduraas aas ufilihaa culeyskana waa ka qaadaa waxaa kamid ahaa al dhahay tanayki abu yazid markis dhahay camal subxaani markis maraas dhahay subxaani as dhahay alagama maslagan oo lamaad hadda an sheegoy waay wa wa xikaaya waasi ilahay xas ay xadadiiska xikaaya sheegoya xikaaya baaladaas mahli waas eh, wakusoo naqsigoya ale asaga subxaani marka asaga abu yazid eh, macna xikaaya nas wada mayna wax kale manu awili karaa walahi hadalka subxaanidaas ay saas eh, oo kale waa xalaag naftigiisi waxaa ool ahaa inaa saas kale loo ictiqaadiy makistahaya camal xaq masisahayo inaa saas oo kale loo ictikaadiyo ayaa ola eh oo xikaaya an xadrat lxaq ilahay xaq ahay xadragiis xikaaya ahaan inaa hadalkaasi lisaankiis askasoo faki khitaabkaasas maqlaa oo kusoo nafsaale markas anaa saas ahay maka wado haasha waa kana kanazahan yahay marka jidadka oo shatahaadka loo qaadayo waxaa kalaa kamid eh oo wax oo dhacaayaa jiraa xaalal igoo maqan oo sixraansan taasoo dhamaashada oo ay ku dhamaadeen maxabada ilaahay iyo aragkada oo iyo shuhuudda oo ilaahay oo yani taasay ti maragti aska dhalahaa dhahay waxaa ka dhalahaa maqnaan iyo sakraami waxay arkaayaan ilaahay axwaasha oo kusoo arooraayan oo qalbiga argagax geliyaayo oo yani ninka oo dareenkiisa qaadahaayo ay la kulmayaan macnaha waxa ka dhalahaa marka maqnaan iyo sakramid kaagaasiti waa iidana waxay kamid tahay masaaliga oo shatahaadka waxaa kamid a ah dhahay mar aala jiraa olida la amraayo inaa nin jahil ah waxay ogeysiyaan amase shukri ahaan in loo amraayo inay waxay sheegtaan ilaahay nicmadiisa ay sheegahaayaan ahaan ahaan ilahay nicmada asi a sheegahaaya ahaan waxay ku dhawaaqayaan aa jiraa waxaaba ka dhacay al dhahay arrintaasi ti sheekh cabdulqaadir jilaani ad ka dhacay al dhahay isagoo majliska oo isku wacdihay joogo waxaa hadal as dhahay qadamii haadihi calaa rakabati kuli waliyin ilahi tacaala lugahee oo kana as dhahay olii kasta oo ilaahay usugna oo leh boqontiisas ahaadiya siri markas eh, waxaa ajiibeen saadaas al dhahay oliya dunyaa dhan a ajiibeen al dhahay markas cabdulqaadirka dad waxay dhaheen hataa ooliyada jiniga waa ajiibeenaa dhahay dhamaantood madaxay hoos geynaa dhahay waa ukhuduuceen e, wixiis asaga yidi waa ictiraafeen ilaa hal nin oo isfahaan meel oliraa joogo waa diidiyaa dhahay markasa abqaadikaas astaa asmaqli kasi oli weynaas dhahay marka xaaladiis waa wixiis karaamo waxaas lahay dhan waa laga qaadayaa dhahay waxaa kamid a dadka ajiiween abu najib saarwadiyaa kamid ahmed rufaaciyaa kamid abu madyanaa kamid sheekh cabdiraxiim alqalaawiyaa kamid ah taneti iyadana shataxaad ay kamid tahay waxay soo gelaysaa ninka madaxoo la amraay jiraa nin waxa istijaalyahay oo elogeesiyan ah amase nicmadaasi ay kushukrihaayaan nicmadiisa sheegaayaan ama binicmatabadix xadis maldayno taasay waafaan waxaasay maka maka ah haasha inayfaanaan idan shafaxaadka jidadka loo qaadaayo ay soo galaysaa waxaa jira haddana wax oo shafaxaad naftigiisa aldhahay wax khalqiga nafci uleha jira al dhahay oo iyagana ay ku ogaanayeen dadku wax anfacaayaas yahay ilhaam ama kashfi ama khitaab ay maqleen ahaan oo waxyaalahaas ay ku ogaadeen marka waa waaa kaas waxawaa dhahay yemen waxaa dadka dhan badi ay ku sheekaystaan al dhahay yemen الحضرمي مر وحاس تعالى من قبل قدمي دخل الجنة شطحات وإذا مركا الله مكزول نين كست أوس أوس سلام لقيس الشمايو مرتبة كست على هذا مكزولنا هاي مركا معاواني كان كان وصداي وعواني ناس دت فايد وياي دخول الجنة وغير ما مفتاح نايكو هلا أنا عارف شيء الله راح كلمك عارف iyadana figeeda shataxaad waaye masaaligeeday kamid tahay waxaa kamid e eh, jidadka oo shatahaadka loo qaadaayo khilaafada mar ay ishaarayana jiraa oo ilaahay xaq ahaay ay khaliif yihiin dhulka fiigeedi mar ay ishaarayaan a jiraa oo looona loo idmi inay tasarufaan koonka loo idmiyaa jiraa sidii ninkii hadda abulgeyd astahay waaye yan weligii hadda aan sheegayn waa abulgeydkaas le waaye mar waxaas dhahaa dhahay so macnahanti oo oo kutusi haayo habaniya almalik lmuhaymin khalcatan ilahay khalcaas isiyaas dhahay falardu ardi dhulka dhulkeyga waayo wasamaa samaaiyas dhahayaa dhahay iyadana waxaas ishaarooya inaas ilaahay khaliifadiisaas yahay oona tasarufka koonta loo idmi waxaas ishaarooya eh, inta haddana waxaa jira dhahay masaaliga loo qaada waxaa kamid eh قصده التخريب واحد راجع رانو خربت الصدايا اهان واسخربا نيكو ولقى تاسس عاد هذلك وصبحها هذا ريال او او ذاك سدوه سدوه كلا الله والله شفعات معني ساس له مستعي وحاك وحانا كدعي على الاي مثل ابراهيم والخوات يشوفي وين هو وين هاي وحالي على الاي حالي وحاس حالي على الاي تخريب انا سبيان انا اسخرب اهان مركي اس taas maxaa ku yeelaya lahay markis ad ahlu beledka inaa aada u ictiqaadsan yihiin ah, meel oo meel xamaam oo lagu qabaysto asxaabiyaala dhar oo iskale boqorka waktiyaas joog yaadkiis lahay asxaabiyaas lahay nin ibrahim ibrahim khawaas weyn oo mashhuur waayo caarif billah waayo oo lid waaweyn isku jiraa eh, marka waa hadis haayo maayn asoo tabsaday waa kushaafeysamaaya lahay kasi ilaa marka waa laga soo gaarti al dhahay waa la garaaci al dhahay waa la ab waa laga qaadi al dhahay dharkii marka waxaa lagu magacaabiya al dhahay lisu lxamaam xamaamka tuugiisa alagu magacaabiya al dhahay maragtiisaas oo dhacdi oo sifada dhacdi arrintaas tahay al dhahay alana haddadan taabat aliqaamatu fi hadihi lbalda sanadkan inaan jooga hadda nafsadee kudhib ahaanka haddaan joogi karaa aduunada waa gaari shabacaadka markaasi dadka kala odumaayaan waxyaala kala shesheegaaya maaha halaan walxaanood waaye weliba aniga mujmalkeed len soo qaaday hadii inaad guda geshi rabtiin kitaabkaa kitaab kitaab xadiisiyada haloo naqdo hadda وكان الشيخ أبو الغيث المذكور أبو الغيث كأتان سوى الشيخين also حسن أميس آية الله ويحضر مجلسه وحاسو حاضرين فقهاء سو حاضرين ويسألونه المسائل الدقيقة مسائل يالكو آد يعني دقيقة بإمارتي وآد ومعنى هالي وحات إيه آه ويتي هاي دقيقة بإمارتي oo adag oo ishkaalka badan fayujiibuhum jawaab waaye walilmashaayikhi marka maca alfuqahaai xikaayaatuna ilayhi yatulu dikruhaa cuskeedi asteer ahaayo sanadkuru shay min dalika insha allah waan soo sheegi doonaa fi xikaayaat alkitaab aan kusoo sheegi doonaa waqala alustad abulqasim alqushayri wuxuu yiri radi allahu canhu waxaas yiri fi risaalati mashhuura ama bacd faqad jacala allahu ilaahi waxaas ka yeelayaa sir hadihi daaifata daaifadaan suufiida waaye safata oliyaa oliyadiis ku fiilal doorkayaas ka yeelay wafadalahum waaka waxaas ka fadilay cala alkaafati dadka dhan min cibaadi adoominkiisa bacda rusuli rususha ka bacdi ambiyadiis kuwii laga faday dadka dhan la iska yeelay salawaatu ullahi calayhim ajmaciin ala yeelo jacla quluubahum waxaa iska yeeli macaadin alasraari aska yeeli asraarta maylukaayeysahay aska yeelay godkeeda aska yeelay waktasahum waas as uu gaar yeelay min bayni lummati ummada dhexdoo xaggooda waas uu gaar yeelay tatawaali canwaari anwaadkiisi oo soo oo oo ifaayeen safahum waa kasaaf yeeli min alfuturaat albashariya wasakda oo bini aadanka os leeyahay oo dabiicahaas leeyahay ilahi waa kasaaf yeeli waraqahum waasu kor qaaday ilaa majaali majaalaa dhigana madawaxaasika majaali majla jamaceedi laga dhigo ilaa majaali lmushaahadaati mushaahadaadka meelaha ay kor yeelay lima tajalaa lahum cis uu soo daahiri darteedi min xaqaa'iq alaxadiya توحيد الأحدية لحقائق ذلك هي حقائق الأحدية حقابي هذا ما مشاهداتك أنا هي لدين خوير وحن تبتحي عن رواء وحاونقي هنا هرتا معرفة خونت إلهي لا خون ساعة لما طيب واي مد خاص واي مد عام واي عام ذا macrifada oo caamada waxa waaye ilaahay loo aqoonsado daliil sidii cilmi caqiidada camalna adilayaal waxaas lagu aqoonsada a ah, kaas macrifa oo caama e dadka dhan oo caamada e waaye eh, macrifada oo khaasada e waxawaaye sadexay kala baxdaa shuhuudu afcaal ilahay afcaashiisa oo la arko wahiya lilabraar dadka susuubana iskale tan waxa waaye shuhuudu asmaain wasifaat ilahay asmaadiisa sifaatiisa oo la arko aasaarteoda la arko Ah dadka akhyaarta iskalaalaasan too kalena waxawaay shuhuud daat alla ilaahay daatadiisa oo arko way likhiyaar akyaar akyaarta akhyaartooda iskalaal dhahay ma waxaa loo wadaa shuhuud daatka isagoo xaqiiqadiisa la gaarin oo la arkaa loo wadaa maxaa yeelay ilaahay xaqiiqadiisa lama gaari karo hataa suubanaa sal sal salama ma gaari karo maxaa yeelay wixii xaadis eh wax haddii ma koobi karo sheekh sheekh dartiri waxaas qaardahay waxaa la isku khilaafay tajalizaat ambiyada reerkooda ma ma yeelahayaan oo mase ma yeelahay ma ma lahaadaan ilaa ambiyada le iskale oo ilaahay daatidiisa laas adduunka markii aragtaba ishana ma loo waa ka sheegi doonaya akukaldamina asaxiix waxa waaye as leeyahay alimaam dardiri annahu yakunu ligayri lambiyai walahaadaan shuhududaadka walahaadaan aan ambiyada reerkooda uliyada laakin tajalida ah, tajaliga oo ambiyada camal maulahaaya tis ambiyada uu daahiraya camal ma uu daahiraya lahay ambiyada naftigoodi aragtada daatada oo ilaahay arkaayan alahay waa kala duwantahay alahay masalan nabiga aragtadiisa oo daatada as arki wa waa ukoreysa alahay hab kale aragtadiisa mula malamid ah oo ambiyada kamid eh sidaas dalaadeedi oo ambiyada keerkoodii oo shuhuudkaas ay lahaa hanayaan ajrigeedii ya asaid mustafa albikri oo oo weligii weynaayo oo caarifka ahay waa dalbay eh, sidaas daraadeed waxaa isleeha soo ishaarayo macnahaas kam lahbatin faataat cala lahati tujla calayna fi tajali dhati fafi tajali wasfihi yfni yufnina wafi tajali dhatihi yubdina manaa kam lahati meesha macaan astaay oo macaanyaalka dhan ka kor noqota tujlaa calayna noola daahira fi tajali daat daatada ilaahay noo daahirayso macnaas ka wataa daatada sidii oo ishiis ku arki cawdi saamu muwadan kaani lagu qaldamin fafati macnasna fi tajali wasfihi yufnina markii wasfigiisa noo daahirto ilaahay awsaaftiis wa waa dhama waa ku dhamaahayna maab maxabadaha fi fi maxabadiisan ku dhamaahayna wa dhan isaga maana wax kala ma adkeyn waay kasi wafi maqaam lfanaa aan ku gaarayna waana kasoo qaadan kitaabka marko aan wadn wafi tajali daatihi marki ilaahay daatadiisana daahiraysana asna yutina waa maqaam lbaqa aan ku gaarayna waana baak yeeleysaa asna marka ladadan oo muaj oo liida tan waay asna ladadii oo oo liida loosoo dadejiyay addunyada tan waay janada naciimadeedi ay kaweyn tahay alahay macaantan oo mucajalada tan waay alahay waa bishaaradii jumladeedii ay kamid tahay oo ilaahay qur'aankaas ku sheegay lahum lbushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira ay kamid tahay ladadaan oo hadda oo sheego ninkaan ki marka wa kana sayidi ibnu abi jamra waxaasta hijriya allahi mu'minka ida kana lmu'min sufi warkiis ya warka aad aad u raacaya idaa wixii on sheegaya on sheegay runtiisas adkeehaa waxaas leeha idaa kana almu'minu hadii mu'minka has ahaado idaa maata yala allaha hadis mu'minka oo asdinto ilahay e adis adkaayo adkaayo ki oo aakhir mulu adkaayo ilahay e. kaasi khilaaf jiro culumada mugtahay adis adkaayo adkaayo kuwaan asdhaa haaulaay oo ilahay ehelkiisa asdhaay halkii qof ii kamidaas aan maalintii todobaatan mar asdhimaa asdhaay asdhimaa maxaa adduunyada u arki waayeen asla markaasi laakin olojeeda aragtada ninkaa aan sheegaayo iyo wixii hadda aan soo sheegayno dhan ru'yada oo qalbigaa loo wadaa oo aynulbasiira loo arkaayo waayo maana aynulbasarka eh, ma aha loo wado sheekh cabdilqaadir jilani waxaa tiri نفعنا الله به لم يبلغنا وقوع رؤية الله عز وجل أحد يقظة في الدنيا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي يفضل وقت الشاء أو مضح إشهاد الوقت نبي لما نهان مسكنا من على دعاية صلوات الله وسلامه عليه هذا كان وعد تعليق هاي ورقاهم إلى مجال المشاهدات مشاهدات مظاهر تهدية قرق على أولي ذات لأجل ما تجلى لهم اسمه ظاهر إلهي أو من حقائق الأحدية ذات أحدية حقائق ذلك أو حقائق أو فيدي أولية لي لكن إشان أكو أركايا من الوضع لكن إشان أو بصيرة أكو أركايان والذي أو معجلة بأهد وهي أو بشارة بضمن ستي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهمت هذا ووفقهم وادتي إلى هذا كان صنقني هذا أوه kitaabka wafaqahum waayo dadkii ilaahay aswaasijii lilqiyaami inay kusumaan biaadaabi lcubudiya cubudiyada aadaabteeda saasayt waay cubudiyada aadaabteedi cubudiyada waxawaa la sheegay alwafaau bilcuhuud balamaa la awfiyo xuduuda la dhooro wixii mawjuud ee luraadi naqdo wixii lawaayn laga sabro kaasa cubudiya layihaha marka oli waxawaaye dadki ilahay waafajiya allah aadaabtaas e oo cubudiyada ay leedahay oo ilaahay adoon loo noqdo aadaabteedi kuqumeen waay inay kuqumanas waafajiy e ilahay waashhadahum waxaas xaadiri majaari axkaami rububiya astusay ishooday ku arkeen axkaami rububiyada e, may kudurees heesas ilahay tusi wahada min bacdi kalaami imam busheeri kalaamkiisii sacdigeedi waaye uma qaala fi aakhiri risaala risaalada aakhirkeeda saasuu kusheeriya la dhahaa baab akri jiri waaye no aakhirkeeda waxaa isku dhaha wannaasu ima asxaabu nafri walasar dad oo wax guuriyaya asxaabteedi waaya la dhahay oo daahir kale bisku eg wa ima arbaabu lakri walfikr dad akri leh oo wax fikraayaan ay kala baxayaan washuqu shuyuuku haadihi daa'ifa jamiicadan suufiyada shuyuukdooda waxbaa la aftaqo iftaqo an hadihi ljumla waxaa lasoo sheegay dhan asxaabu nafli iyo arbaab alcaqli walfikr kulli waa waa sooreeya waa ka sooreeyaan fa ama aladi linnaasi haybun waxay dadka ka qarsoon falahum duhurun ika waa baaila waa adkaayaan kulli waa adkaayaan samaawaadka malaaigta kulli waa adkaayaan ika koreey malakut kulli waa adkaayaan wa ama aladi lilkhalqi min almacaarif almaqsuud mafquud waxii oo macaarifta ilaahay dadka ay kawaaysan yihin falahum alxaq subxaanahu watacaala mawjuud ilaahay xaqa ahaya joogaa ika mawjuda yahay ilahay xaggiisa as mawjuud u yahay waxaas dhan waa macaarifta dhan wa mawjuuda su yahay agtooda ilahay xaqa ah xaggiisa aa laga siiyaa macaariftaas macaarif ilaahiyay leeyihiin fahum iyagii ahluwisaali waaye dadkii wisaalka saaxib ahaa waaye wanaasu ahlulistidlaal waaye dadka oo dadkana ahlulistidlaal daliil ay waa ku ogaayaan ilaahay waxa ay ku ogaayaan makluuqaadkiisa daliil ay usoo qaadaayaan kuwaana ahlulwisaal waaye labada maqaam waa kala wen yahay usuulka maxaa lahaa naftigiis usuulka waxaa lahaa adoonka inaas arkin geyra khaaliqihi as arkin aa lahaa khaalis ala as arkin sirtiisna kaatir oo ilaahay oo uunin ahayn oo isku dhibcin oo isku xariirin yaxya bin mucaadna waxaa lahaa ulamada afaraay ukala baxaan wisaalkan imaamey hooya afaraay ukala baxaan koo tooba keenay koo zaahid eh ko oo ilaahiis uhilowsan oo waasil eh oo xariiriy wusuulka macnaheedi kanaa kusifoka afaraad kan oo taa'idka ah eh, toobadiis ku xijaaban yahay zaa'idka zuhdinimadiis ku xijaaban yahay kan oo mushtaaq eh oo huyowsan ilaahay xadradiisna eh, xaalada as isku xijaaban yahay xaal xaalas ku jiraa oo kale asku jiraa oo siga laakin waasilka allah ilaahay xaqa ahay xaggiis shay maka xijaabay allah waasilka eh marka waa sidaas imaam hum ahlu wisaalka ahalkeedi waay as dhahay dadna waxay ku sifeeyeen wisaalka waxwaay as dhahay qalbiga oo macaanshado ilaahay xaasa ahay aragtadiisa macaanshada waa aldhahay wisaalkaasal dhahaa markii xuja xijaab yaalkii ka zuulo oo dulmaaniyin aheed iyo ti nuuraaniyin aheed markii ka kabacdi makasti oo ilaahay xaasa ahay aragtadiis os macaanshada wisaal la yirahdaa markiis ka kabacdi xijaab yaalka oo dulmaaniga ixtijaajyaalka nuuraaniga eh haddii ninka oo shuhuudkaas u daa'imo waaa maqaarkiis waxaas naqaa waslulwasli as naqaa waan iraa wasliga wasligiis maqaam iraa as maanaa wasli oo kaamil asgaara gaaraa waa hadiisku daa'imo shuhuudkaas oo ilaahay isku adkaayo qalbigiis hadiisku daa'imo marka lamada maqaam aadaay maqaamulfanaa oo horaan soo sheegnay oo addoonka askumaasha oo ilaahay oo shay kasta oo ilaahay daatiis ahayn as arki aska wenya lalamadaan wisaalka iyo wasl wasliga iyo weyn wasliga iyo wasl wasliga weyn lama maqaam waayo kasi waxay ka wen yihiin maqaamulfanaa oo wado addoonka askumaashooda ilaahay fiigiisi ilaa aska arki shay oo ilaahay ahayn e marka ninkaan waxaa la dhahaa nin eh, baxr laxadiya ninku maashoosan waaya la dhahaa waxaa kalaa kawenyaa maqaam bakana waa kawenya waa kawenyihin lamadaan taasoo loo wado eh, eh, rujuuc bacda alfanaa asoo naqdo hubut hubuut aahaarta ah, sugnaashadeedi bishuhuudi daati daatadaas arkaa iyo sifaada oo muasir fiha ku saameeyas arkaa ninka ninkaas oo maqaamulba bakaa gaari wariiqun way ko kumaashooday fi bahrin waxdati as kumaashooday wasliga iyo wasl wasligaa ka horeeya fanaahi bataa waxna ka weyn aa ka fureeyaa maqaam ahaan fahum ahlulwisaali waaye wanaasuna ahlulistidlaali waaye macnaha waa ahlulistidlaal waxaa loo wadaa kuwii oo xijaab oo xijaabnaaya waa kuwaan la xijaab waaye ahlulistidlaalka oo ilaahay dariiqiis ku soo ahaayeen waaye oo suncada ilaahay saani ahaa udaliishahay sun aday udaliishahayaan ilaahay saani ahaay korkiisay u daliishahayaan kas e, sufanaa salawaatu ullahi wasalaamu alayhi dadka oo saa'iriinta e, ee ahlu ariiqa oo daarka ku socdaan oo daliilka oo ilaahay ku ogaahayaan waxaasku ishaari xadiidkiisi oo isku yiri walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafi waa saa'iriinta waa ariiqada oo oo oo yani boqor leh waa sayti waay oo wili si fiican oo wili maqaam weyn gaari oo oo bis waxala madaaya kale ah, ku ofyihiin waaye kasi xadiidkaas isku asku asku ishaari walaa yazaalu cabdi yataqarabu ilaya binawaafili ama maqaamu lfanaa waxaa isku ishaari mkisila ilaahay xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado maqaamu lfanaa isku ishaaroyaa subanaa maqaamu lbaqaana waxaa isku ishaari subanaha qowlkiis faidaa axbabtuhu hadii jeclaado adoonkaas kuntu samcahu ladi yasmacu bihi manaa basaruhu ladi yubsu lisaanhu yanduku bihi xadiidkaasi maqaamu lbaqaa qaarkeed saddexda maqaam taasas kula ishaare bilaawgiis waxawaaye dadka saa'iriinta oo maxjuubiinta ee waa oo suncada saanica u daliishaayaan kalamaad maqaam lfanaa xataa uxibuhu baqaan baqaan waxaa isku ishaarata ilaa axbabtu kunsum macnaheedu waxa waaye kiis arkaayaan ahaa intii makasi intiis maqlin iyo intii wadiis masmuuciis ka hor basarkiisi iyo mafashuurkiisi ka hor yani ki horta anaasi arkaa waaye gacantiisi ka hor iyo qabashadeeda ka hor anaasi arkaa lugtiisi iyo socoshadeeda ka anaasi arkaa maanaa shay kasta ka anaasi arkaa waay maqaamulbaqaa kaaseti waaye faamulfataa waayo hadalka marka oo oh, sheekh jiri an aan si socono aan si socono wahum igi kama qala alqail waayo aska imam abdulqasim alqusheri hadalkiisaan soconaa layli lawade layli biwajhika mushriqun wadalaamuhu fi nafsi mas saari wamasu fi sada fi zalaami wanahnu fi dawi nahaari layli cawaday mushriqun biwajhika wejigaadaas ifaa rabiyo wadalaamuhu mugdigiisine saarin fi naasi dadkaas dadka fiigoodina waxay mugdi ku jiraan aninu hawadeey waaasufaa wejigaadi arkaayo saasaysi waay wanaasu fi sadafi dhalaan mugdiga fongorkiisii ay ku jiraan waay dadka mugdi ay ku jiraan le waay maanaa wanaxnuna fi dawri nahaaraan ku jirnaa waay marka iiga mugdi ay qabaa anug afkiina aan ku jirnaa waay maanaa qaal haddana waxaas dhaha walam yakun ma ahaanin casru min alcasaa zaman oo zamayaalka kamida fi muddat lislaam intii islaamka as jiro wafihi sheikun as jooga oo min shuyuki hadihi taaifa kamid a miman lahu oo kamid a culuwan fi tawxiid oo ku koreeyo tawxiidka iyo imaamatulqoomna ku koreeyo yani oo imaamatulqoom leh qoomka imaamnimadiisi leh yana maani ilaa waimatu dalika alwakti aimadooda culamadooda waaweyn oo istaslamu lidalika sheikh waa hogaansamayeen ninkaa sheekaas suufiga oo suufiyada kamid ah watawaadacu lah waa subaadacaayeen watafaraku bi waa barakeysaan intaha kalaamu walilaahi dar walilaahi daruhaa ilayhim suufiyadaas kooda dhahay e hadalkiis yaab lahaa fi hadi abyaab asku dhahay e. kaanat liqalbiya ahwaaun mufaradatun fastajmacat mudrahatka alcaynu ahwaayi wasaara yaxsudunii man kuntu axsidu wasirtu mawla lwaraa mudsirtu mudsirta mawlaayi taraktu lilkhalqi dunyaahum wadiinahumu شغلا بحبك يا ديني ودنياي كانت وحي لقلبي وحي لهاد أهواء هويان أو كلا تتكت مفرقة كلا تتكت أنا لهاد قلبي فاستجمعت مضاعاتك العين إشي ملكيك وأركتي يا وهواء هوذي غان وصقول مت وصقول سنت يا وصقول laga bilaabo isheen intii ku aragtay aslaa wasaara markuu cas aadi yaqsiduni ko i xasdo man kuntu aqsiduni keen xasdi jiri ko i xasdas aadi aslaa نعمداش وين هو إلهي وصفت أنا هذه أستعي مولى الوراء مخلوقة سيد كوفي أنا هذه مصفت مصفت أنت تكأهاتي مولاي مولاي سيد كي أنت إلهي قدقارة أنت تكأهاتي جفتي هذا ما يكستو مع هذه المشكلة عملت بعد الموضوع لكن أصيب وضع مولى الوراء يعني حقيقة ذلك مولى عليك الآن مولى الوراء إلهي ومستعي ناصر سيدك حقيقة اهان كسي واي معنى مجاسس ووعب كسي مرسلت مولاي الهي نت مولي سياي ووقت سنياوش مكسي اه معناها مجاز عالس وضع اه عبارة من ساعتك صعرابتي انا مطبعة خلبنتين وضعي كلا شفت مول ورا مثل الله هذا وين وعام ومفتوح اطلاق عمل السيادة كمان مولود ilahay le mol mkaada marki la iطlaaqa ilahay waaye lakin macna oo majaaz wa waa laska baneysa karaa waxaan iskahooyaa wasirtu ma ma awal waraa ma aska ahaayan iskahooya yani fadulniba baiga ahaade musirta mawlaayi mawlahi sirta nasati mawlaayi mawlaayi les ahay waa banaayanka shaacirka wixii maqsuur inaad mad ka dhigo darurat shicir ahaan waay taraktu lilkhalqi خلقي وأوتغي دنياهم ودينهم الدنيا دولي الدين دولي شغل بحبك أنا حبك هذه وانس بشغل هاي ديني دينك يو دنياي دنياي يو ولله در الغائل هاك يا بدي واي نكان هاي كله نكان كله وضعي أسنه فأجسامهم فرطوري فكاس صوت المان وما تنك شهد ليني وليذا وايه في الأرض قلت من كي جوغان خطلاس فوق دمت وايه بحبي من حبي قوذي فوق دمتي وأرواحهم وأرواح ذولين في العجب سجاد قالك يعني أو كر أو كرية نحو العلا تسري إلى ما مغامات كرية بسعه سوى أرواح ذولي قصدي كرك لا دوك ذولي على ما هنا حصول لا دوك على ما هنا يجيك أرواح ذولي ملا ملكوت كس وجرها أصل الصعداء قلوبهم وقلوب ذولي جوالة معيكو وريجا هيسا بمعسكر meel ehm, oo laisku kulmo xadrada ilaahay as wadaa oo bihi ahlu wadilaay oo ilaahay dadkiis jeclaay kalanjumi e, zuri ay ku yihiin me xidigo e, iftiimaayaan camal ay ku yihiin waxaa mm. xasuusiyaa beed kawaa jiray mogtahay taraahum saa'iriina ilaa malakuuti rabi lcaalamiin quluub lcaarifina laa cuyuun taraa ma laa yaraahum naafiruuna laajnihatin tatiru bigayri ruushi ilaa malakuuti rabi lcaalamin macnahaas wax udhawas kilmaamoya lamalaadbid an sheeg haddaan walilahi daru lqaa'il alaakhir qaa'ilkii kale usna yaab yaab aan la yaaba hadalkiis asiri calaa mitli xaddi sayfi tusra tusra ila alculaa waxaa loogu socdaa maqaamaha ka koreeyo seef korkeeda korkeeda loogu socdaa asdaay faman zaya ninki kaisho laa aluntail walaa sama dhulna e mahumbaari karto ayda mahabsi e, karo e, faman faaza bitawfiiqi ninki tawfiiqda ilaah dadka oo awliyada waawaay dadka khayr khayr khayr kusocdaa camal waaye marka ninki gudbo faman faaza bitawfiq allahu saanahu nin ilaahay dhoori waaye maanaa ninki tawfiiq oo oo seeftaasi ka gudba camal waayo macnaha walowlaa jamiilu lusi ma ahaateene wallahi maana ma matarmi lahayn ilaahay lusigiisa jamiilkeeda ahaateene wallahi ayaan ku dhaartiye maana ma matarmi lahayn walilaahi daru lgaayili haddana qoolka lamaad ah, ah, maxaa ka wanaag badiya aad tiri jaysh alaxbaabu jayshan min aljafaa banayna min asabri ljamiili husuna wain rakabuu وإن ركبوا خيل السدود مغيرة أقمنا عليها للوصال كمينا وإن جردوا أسيافهم لقتالنا لقيناهم بذل مدرعين وإن لم يروا في ودنا ووصالنا صبرنا على أحكامهم ورضينا إن كانوا عسلية إذا جيش الأحباب دكي أن جعلين هدين وكل من جيشا من الجفاء قوسمة ciidan oo goo oona goohayaan mana haddiina gooyaan le waay waxaan kale dhan isticaaraad waay hadalka carabta daahirkiisa mu isticmaalaayan badi caar waxaasa wada imaahayaan hadii oo ahbaabkana oyna gooyaan waaye eh, hadda laakin isaga eh, hadalka waxaa isku socdaa sidii isaga bilaaw iskusoo bilaawi macnaha jeesh oona goohaya dino darbaan jeesh oo goos ma eh oo goos ma eh oo ina gooyaan eh hadii no oynoo kulmiyaan banayna waxaan dhisaynaa afdhaahuna kane min asabri jamili xusuna xusun yaalo oo jeeskaasi n gaashaamano sawarka xaggeeda aan ka dhisayna aan e. sawarka xaggeeda oo fiican oo macnaha waxawaay hadiina gooyaan dadka in axbaabta waa iska e shabrayna le wa macnaha waa in rakib u hadana aas e. haddii noo soo koraan khayla suduudi jeeshashada fardaheedi mugiiratan ilo noo soo duuleys duulaa noo soo qaadaan aas tahay caleyha fardahaas korkeedi waxaanu oogeynaa kamiinan lilwisaali meel oo lagu gambado oo wisaalka meel oo gamba oo gambasha oo wisaal eh gambasha god oo lagu gambado oo wisaal kamiin waxaa dhahaa markaa cadowga markii lala dagaalamaayo oo meel oo gambado marki oo camal loo isku laga hortago oo lahujuumo markaasi oo iyaga lagu takraayo ahaan eh, macnaha hadii iyaga oo farta aas oo noosoo duulaan waaye oo jeeshada oo jeeshasada ah anagana wisaan macnaha waaa anagana waxaan aan on u ogeynaa dag kamiin dad oo harihaayo oo markii nousoo dhawaadaan on wisaal aan haamey oo suduudka oo iga no mucaamalaha onkan wisaal macnaha waxawaaye haddii oo axbaabtahay ay nagooyaan oy naga jeeshaan unag waa xariireynaa lewaynaan markaas saas eh, waay wain jabadu hadii oynu asyaafum aynu soo siibtaan gasheeda ay kasoo bixiyaan seeskoodii axbaabtaanya bikitaanlayna aynu wala dagaalamaan ahaan lakiinaahumu waxaan ula kulmeynaa dhahay e mudbariciina unakoo cambuur cambuurka cambuur bireedkaaya oo duliga aan ka dhigaheyno unakoo duliga cambuur bireed aan ka dhigaheyno anaa e waxa la waaye haddii e, iiga oyna gooyaan oona dheerayaan waa isku duleeheynaa le waa maanaa dad waay keenaan raadiyan kunaya wain lam yaro hadii ay arkin fi hudina inayna jeclaadaan wawisaalina inayna xariiraan haday rawin ika oy oy oy ay adkeenin saas ay ra'iyeheenin sabarna calaa axkaamihim waradina warka dhan gunaanadiiskan waayo axkaamtoodii aan ku sabreyna waana ku raali nahela asla hadii ika oo saasay ay rawaan wixii ika rawaana fiican waayo macnaha wixii ika yimaado axbaabta wax fiican le waaye waxaan mucaaradahayna maaha walilahi darulqaali lqaayil qaayilka kale asagana warkiisi oo la yaab leh wasiri walow taradunii kuntu cabdan licabdihim wain abcadunii sidtu fi lhabi xubi walhudi waliya cindahum hajrun kama xakama alhawa wahum ahlu fadlin li wamanzilatun cindi casani kane walow taradunii hadii isoo buriyaan ay soo eri oo isoo eriyaan kuntu cabdan licabdihim waxaanu ahaa addoonkoodan addoon u ahaa hadii isoo buriyaan oo mawladooda soo eriyaan ya waaa adoon adoonkoodian adoon wain abcaduni hadii isoo dheereeyaan zidtu fi lxubi uludi jaceelkii aan uqabi waa zaaid yahaale hasta eh, wali cindahum hajrun aniga agtoodii eh, iga xaasha waayo dadka hadda la sheegooyo eh, oo la jecel yahay xaasha waayna ninki ika jecel inay soo dheereen inay soo buriyaan laakin warka warkaas saas ku socdaa macnaa wax kastoo iyaga xagood ka imaada inaan raaliyan kunaayo waay macnaha waliya cindahum hajrun aniga agtoodii hajriyan kaleyahay goy kamaa xakama alhawaa hawada sidii xukmisi jeceelka oo dadka jeceelka taas waayo makasi taas saa xukmiya taayna inayna gooyaan wahum ahlu fadli ahlu fadli ay iyihiin as wamanzilatun cindii manzila agteeda ka joogaan as walilahi dar lgaail hadana algaail hadana oo min kalena waxaas iri wakuntu qadiima adbu adlubu lwasla minhum falama ataani lcilmu wartafaca aljahlu tayaqantu ana alcabda laa talabu lahu fain fain garubuu fadlun wain wain qarabuu fadlun wain abcaduu cadlun wain adharuu lam yudhiruu gayra wasfihim wain sataruu fastatru min ajlihim yaxluu wakuntu waxaan ahaayas tahay qadiiman marka hore اطلب الوصل منه حريرا كجريا يسا مراري اصلا طالما اتاني الحلم مركي دلغات اسهي جمد او ارتفع الجهل او جهله يكرنق لأبقاي او من دلغابة عقل عن نقري اه فيقلت عن, عن يخيني يستعد اما العبد الدونك لا طلب له طلب ملاها خاتان يخين سدي أبقاي انا وحلا بلبلو معه فإن قربوا هدي سودويات fadlun waayo wain hadda haduu hadii dheeraay cadlun cadaala waayo wax cadli e waayo wax oo xaq e waayo hay wain adaaruu hadii wax ay soo ay soo daahiriyaan lam yadhiruu masoo daahirinin gayra wasfin wasfigood lay soo daahiriyeen wain satruu haday asturaane fasadru satriga min ajlihim on asturmo yaxlu wa waay fiican yahay wax oo oo fiican waayo oo macaan walilahi daru lqail qaailka si yaab le waxay dhahaan lakin ninka ani waaan abyaadaan aan ku arki meel kale raabasxadawik nay leedahay waxay dhahaysaa walaqad jacaltuka maxbuubkeedi ilaahay ala ka saaweysaa xabiibkeedi walaqad jacaltuka fi lfuaadi muxadisi waabaxtu jismi man araada juluusi faljismu mini liljaliisi muanisun waxabibu qalbii fi lfuaadi anisi Eh, walaqad jacaltuka waxaan kaa yeelay waxaan kaa yeeshay filfuaadi qalbiga fiigiis muhadifiki lo iu sheekeyhayaan kaa dhigtay i u iu khitaawa ila kaa dhigtay iu sheekeyhayay qalbiga fiigiisaan kaa dhigtay waa waabaxtu jismi jismigeyna waxaan u baneeyay man araada juluusi ikii oo rabo inaad ila fadhiisto oo u baneeyay macnaha manaha daahirka waxawaaye dadka dhexdooda hataa markin ku jira waxawaaye ani qalbigeyga macbuudka le maxbuubkeyga oo ilaahay ahlan kuhaaya waaye manaha sheekeysa waaye dadka waxay umaleeyan dadkan kala la fadhiyo daahir kale jismiga le waaye qalbiga ilahay xagkiisa kujira waaye manaha bal jismu min jaliisi muanisun bas ayadaa fisirosaab waa jismiga as dhahay waxaa kuwehliyooya ninki ila fadhiyo as wehliyooya ay tiri وxabibu qalbi fi fuaadi aniisi qalbigeynkiis jeclaay macbudkiis jeclaay oo fuaad fuaad qalbigiisigiis aniisi weheshahay waaye walilahi daru lgaayl اlaakhir inki kalena waxaa tiri falaytaka taxlu wاlxayaaةu mariidat walaytaka tardaa wاlanaamu gidaab walayta aladi baynii wabaynaka caamir wabaynii wabayna alcaalamiina kharaab إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب ترابه فليتك شليتذا تحلو معاناتنا والحياة حياة ذني مريضة قرار إذا تعي إي بنا إي وليتك ترضى إذا بالي نقتينا محبوبتي تسعى إيرالي نقتينا محبوبتي والأنام غضاب إيغو إيغ عليتي دكا manaa hayaasha si kasta rumaad wax miu jiro waay hadiiba ah, ah, ah, adiga iyo macaanaati kaasa yani aniga sumadeeda dhankaas waayo dadkan hadii iraali hanaagsan yihiin waxba mu arkaayo waa hadii adiga iraali tihid kas walaysa aladi baynii wabaynaka caamirun maxbubkaiyo adiga iyo aniga wixii beynkaay ahaade adis camir naalahayle wabayni wabayna alcaalamiin dadka aniga dhexdaayana kharaab soo eh hataa ahaaba manaa aniga dadka dhexdaaya kharaab yahay hataa adig laakin adig aniga dhexdaaya oo oo isku fiicanayo oo camiran yahay yani waxaan maqsuudkay intaas waaye tan oo dadka dhexdaayan yaal oo khariban yani agteeda waxba maka ah waaye idaa saxa minka alwudu jaceelka hadii agtaada ka ansaco yaa gaayat almunaa yada duulada gaayadeedi waaye amalkeedi waa gaari waaye macnaha hadiiba adiga oo jaceylka oo jaceylka jaceylka ad jecashid xagaadig ansaxo yaa gaayat lmunaa aniga yada duuladi oo wain oon yada duulaay waa gaari waa yoolkiisa aan heli waayo fakul ladi fawqa turaabi sa wii dhulka oo jooga dhan korkeedi arale waayo manaa waay walilahi daru lgaayili in kalana waxaa sida nafs lmuxibi cala lashaani saadiratun على مسلمها يوما يداويها لا يعرف الشوق إلى من يكابده ولا السبابة إلى من يعانيها الله يعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكني أسليها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها نفس المحب منك محبك نفس ديسي صابرة على الثاني جرد وكسبتها lacala musximaha ninki yani macbuudka oo jiray maxbuubkeeda oo jirada u keeni yawman yudaamiyaa xaqiiqa inaas maalintoo daawiyaayo laa yacrifu shauqa hilowga iyo jaceelka zaaidka e ma kasi karo ilaa manka ninki soo marish jaceelkaas le a kasi karaa wala sababata cishkiina ma kasi karo ilaa man yucaaniha ninki oo dheex galay oo soo arki kasi aasagana cishkiga kasi karaa allahu yaclam ilaha ogaasla ana nafsa kad talifat shawkan ilayka e, jaceyl ay ku qabto ay nafsada u haligsantay walakini usaliha lakin iyado saas uhaligsantahay ya anin waa sawar geli hooya astaay fanadratu minka ya su-li waman dayma oo xaggaadi ahaadi in qafkii aan su-aalahayo qafkii aan yada diwlayo ashha waay koolo jaceyl badiya ilaya xaggaay min adunya wama fi addunya nadro agtaadi oo iso dayesda addunyada iyo wuxuu sheegay an aniga xaggee loo jecel badan yahay waqaala alaakar waxaa tiri in kana sabku dami aksa muraadikumu fama galad nabratu minkum bisafki dami in kana sabku dami dhiigeeda daadistiisi haduu yahay aksa muraadikumu muraadkiin uu fog hadis yahay fama galad nabratu minkum nabra oo xaggiin ahaatay maxad gudbin waa bisafki dami maku xad gudbin dhiigeena daadisiis مفو حد كتبين والله أعلم